بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات أفرتا إيا الشن إلى آيات اللحدا إيا التضبع وسورة فرقان ألم ترى نؤقاتي مسك ورهشي إلى ربك ربك كيف سيدو مدد ذل هوسك أفديه walow shaaa hadduu doonana lajacalahu hooskaa wuxuu ka yeeli saakinan kii aan dhaqdhaqaaqaynin oo joogto ah uma jacalnaa waan yeelay buu alla yidhi ashamsa qoraxda calayhi dushiisa daliilan tii tusaalaynaysa uma qabadnaahu waan soo ururinay ilaynaa xagga yaga yani meel isagu uu alla rabo qabdan soo ururin yasiiran oo fudud oo si sahla ah nabiylahi maxamed waxaa lagu yidhi ma ka warashay ma ogaatay siduu alle hooska u fidiyo sida ugu saxiixsan waxaa wey hooskaasi fajarku markuu dhashay ilaa qorax soo baxa hooska udhaxeeye wey waa intaa hooska la sheegayahay waana waktiga ugu fiican oo ugu raaxbadoo dadka caawo dhan buke kaarku hayo waktigaa way gamayaan waana jannada maalinteeda sidaasoo kale waa hooska hooska la sheegi markaa wuxuu yidhi haddaan doonno sidiisaasaan u dayn lahayn buui laakiin qoraxdaan daliil uga dhignay bu markay qoraxdu soo baxdo yaa wixii lasoo dhaafay inuu hoos ahaa la garan haddaan qoraxi soo bixin lama garteen ashayu yucrafu bididihi baa laydhaha shayga didkiisaa lagu gartaa marka haddaan qoraxi soo bixi lahayn waxaa lasoo dhaafay inuu hoos yahay lama garteen magaciisaba lama garteenba qoraxdaan daliil uga dhigay buu alla yidhi subxaanau watacaala haddana waan soo gaabin buui waan soo ururin xaggaygaan usoo ururin macnaheedu waxaa weeye yani aniga qudradayda yaa meel ku soo ururin soo ururin fudud markay qoraxdu soo baxdo yaa hooskii la gartay marka hoosku markuu soo ururayo oo qoraxdu ku soo bixi rabto adigoon fahmaynin oon dadku fahmaynin yuu soo yaraan soo yaraan soo yaraan qoraxduunbaa mur soo dhihi adigoo si uu usoo yaraadayba aan ogeyn hooska marka sida ugu fiican ee tafaasiirta u badan yihiin waa sida anuu inta badan ibnu kaiir baan rajaxaa tafaasiirta aan marka allah qudradiisay kutusin sidaas waa calaa qudrati illaahi tacaala wey alam tara ma ogaatay mase ka war heshay ilaa rabbika rabbigaa kayfa sida madad dilla hooska uu u fidiyo walow shaaa hadduu doodo larjacaluu ka dhilaa saakina kii degan oon dhaqdhaqaaq lahayn oon meesha ka tegaynin hooskaasina waa kaynu nidhi fajarka ilaa qorax soo baxa inta udhaxaysan wey uma jacalnaa waan yeelnay ashamsa qoraxdii caleyhi dushiisa daliilan daliil baan uga dhignay in magaca hoos la yidhah in la yidhaah qoraxdaa daliilo haddayna qoraxda soo bixi lahayn lama garteen magciisa lama garteen ashay yucrafu bididihi baa laydhaha gaajada iyo dheragta haddaan dheregi jirin gaajo lama garteen haddaan gaaj jirin dhereg lama garteen uma qabadnaahu waan soo ururinay ilaynaa xagga yaga meel alle uu ogyahay weye qabdan soo ururin yasiiran oo fududoo sahlan si aan la fahmaynin buu usoo ururaya wahuwa alle aladii alla weeye jacala lakum leyl habeenka idinka yeelay libaasan astur wanawma hurdadana subaatan raaxo wajacala nahaara maalintana ka yeelay nushuuran tii la kala firdho oo la shaqaystooo la shaqo galo allah subxaana wa tacaala bifadlihi wa qudratihi habeenka astur buu ka dhigayo maalintii oo dhan markaad soo shaqayso habeenkii dee iftiin hadduu kugu korbaxo waxoogay way adag tahay meel yar buu xoogay mugtoo dugsoon buu seexan ruuxii wuu raaxaysano intuu hurdo fiican seexdo yuu soo joosi mar dambe waa astur hurdadana waa raaxo maantaoo dhan markaad soo shaqaynaysay raaxo wey hurdada xubnahaagii baa nasanaya maalintana wakti shaqaa laga dhigay waa la shaqaysan waa asbaabtii baa loo kici isagoo alla la tala saaranayo haddana maantii lasoo shaqaysano suuqyaha lasoo mara ninba shaqadiisu waxay ahayd iyo u kici wahuwa alle intan oo dhan waxayna tusin allah qudradiisa subxaanahu wa tacaala alladii allah weeye jacala lakumu leyla habeenka idinkar yeelay libaasan asur wanawma hurdadana subaatan raaxo wajacala nahaara maalintana wuxuu idinka yeelay nushuuran kala firid inaad macaashka kala doonataan wa huwa alle alladii allah weeye arsala riyaaxa dabaysha diray bushran xaalo ay bishaaraynayso beyna yaday raxmatihi raxmadiisa horteeda waa madarka waanzalnaa waan dejinay min asamaai samadana maaan biyaan ka soo dejinay dahuuran oo wax daahira daahirna ah maxaa biyaha loo soo dejiyey linuxiya inaan ku noolayno bihi biyaha sababtooda beldatan magaalo maytan oo dhimatoo abaara wanusqiyahu aan waraabino mimaa kii xaggi khalaqnaa aan abuuray ancaama nicmooley xoolaha nool iyo waanaasiya dad kaiiran oo badan waa laleeyahy subxana wataala qudradiisay ka tahay allah subxaanau wa tacaala dabayshuu diraa iyadoo roobka hor socota dabayluhu way fada badan yihiin mid baa imanoo dhulkay xaaqoo jeermiskii waxaa ka xaaqi mid kalaa imanoo daruurihiibay kicin mid kalaa imanoo daruurihiibay dabada ka kaxayn mid kalaa imanoo daruurihoo kale mid kalaa daruuraha hor socoto waa kaa laydha macaan aragta roobka hor socota mid kalea geedaha u imanoo geedaha tallaali intaasoo dabayla oo wada khayr labu alla leeyahay subxaana wa tacaala marka hadda midda lainoo sheegay waata roobka hor socoto waynu aragnay midaas si toosaan u aragnay uqaya uri baa layidhaha roobkii markay dabayshu marto oo halkaa roob ka muuqdo dabayl udgoon baa ku soo maraysa waay allah waa allah sidaa yeelay muxuu biyaha u soo dejiyey daahirka ah in aan ku noolayna buu alla yidhi magaalo dhimatay oon khalqiga hawayaanka ah iyo dadkana ka waraabino oy ka oonbaxaan buu alla saa u biyaha dahuurka ah markii lafdigaa kuwa wax dahira daahirkana abaa dahuur la yidhaah kuwa weysaysiga laftiisa duhuur baa layidhaah duhuur baa la yidhaah marka biyaha haddii laga hadlo ee biyuhu culimmadu say u badan yihiin biyuhu waa daahir hadday nijaase ku dhacdo ama ha yaraadaan ama ha badnaadeen mar haddayna sifadiisii bedelin waa daahir ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan waxaa abu xaniifa wuxuu leeyahay ama ha yaraadaan ama ha badnaada nijaasiba hadday ku dhacdo waa nijaas buu leeyahay imaam shaafici wuxuu leeyahay qullatayn hadday ka badan yihiin nijaasoobi mahayaan xadiidka qollataynka waa laga xoog badan yahay waa daciif sida ugu fiican waxaa weeye biyaha nijaasa hadday ku dhacdo ina bedelmin waa daahir wey biyaha lagu weysaysta ka waran ee ruuxa ka wahuwa alle aladii allaha weye arsala dilay ariyaaxa dabaysha bushran xaalay bishaaraynayso bayna yaday raxmatii raxmadiisa horteeda roobkiibay hor socotaa garo midna dabaday ka kaxayn waanzalnaa waan ka soo dejinay buu alla yidhi min asamaai samada xaggeeda maaan biyo dahuuran oo daahirahoo nadiifa maxaan u soo dejinay linuxiya inaan ku noolayno bihi biyaha sababtooda baldatan magaalo maytan oo dhimatay oo abaara wanuskiyahu aanu waraabinno mimaa khalqigii khalaqnaa aan abuurnay ancaama nicmooley fara badan iyo xawayaan iyo anaasiya dad kaiiran oo badan walaqad sarafnaahu waan gedgedinay roobka baynahum dadka dhexdooda liyadakaruu inay waantoomaanoo alla qudradiisa nicmadiisa ay gartaan faaba akarunaasi dadka badankood way diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye way diideen buu alla leeyahy subxaana watacaala sidaa aan ku fasiray oon roobka walaqad sarafnaahu damiirka aan roobka u celinay waa sida ugu fiican waayo waxaa la hadalhayaa waa roob culimada qaar baa walqad sarafnaahu qur-aanka qur lama meeshan intan inagu dhow laguma soo sheegin waa roobka alla wuxuu leey roobka meelo badan baan marinay alla subxaana wa taala roobkii baa iman meel buu mari uuna ku da-aynin ka shiisana uu ku dii meel ku badan baa ku dii meel ku yar baa ku dii sanadku ma kala roob sanad sanad ka roob badan ee sanadka markuu roobku yaryahay meelaha badah iyo meelahaasaa lagu dasiinaya sanadka sanadka roob yalmare marka alle subxaana watacaala wuxuu leey roobkii waan gedgediyey oo meelo kala duduwan baan geeyey meel waa lagu badiyey meel waa lagu yareeyey meel waxa weeye uu ka booday meelba siduu yahay waa inay dadku gartaan alla nicmadiisa ku waantoomaan oy gartaan nicmada alle markuu ilaahay roobka intuu daasiyo abaarta laga bogsoodo oo lagu noolaado nicmadii alle waa in la garto markaa alle la caabudo wey laakiin dadka intooda badan gaalnimo mooye wax kaloo iska diiday dad badan baa diiday gaar ahaan berigii nabiga lala joogay dadkii nabiga la joogay walaqad sarafnaahu waan gedgedinay roobka meelo badan baan kala geynay baynahum dadka dhexdooda taasuu ku dii tanuu ka boodi taasuu ku dii liyadakaruu inay waantoomaano alla nicmadiisa ay gartaan faabaa aksarunaasi dadka badankood waxay diideen ilaa kufuura gaalnimo mooye walow shinaa alla haddaan doonno yidhi labacaanaa waan diri lahay fii kulli qaryatin magaalo kasto nadiiran ku udiga ee falaa tudnici lkaafiriina gaalada ha yeelin wajaahidhum la dagaalam bihi bilqur'aani kula dagaalam jihaadan jihaad kabiiran oo weyn allah wuxuu nabigiisa ku yidhi haddaan doonno magaalo walba nadiir baan u digna xilkan intaa la eg kuma anaan saareen oo badan laakiin adigaa yaa la fidinaya sharaftaada inaad rasuululkhalqi tahay oo dhan yaa adiga sharaftaada la fidinaya sidaa dadkeed u dulqaada dhibkan ku haysta allah wuxuu heli karay magaalo walba inuu nabi u diru heli karay laakiin adigaa lagu sharfiyeyo rasuululkhalqi baa lagaa dhigay marka u dulqaado adkaysaa la leeyahay nabigu alle ku shugri ilaah nicmadaa ku siiyey alle ku shugri baa nabiga lagu leeyahay gaaladana weligaaba hala tashanin wax kasta hadday kuula yimaadaan hala tashanin ha ka tala qaadanin gaalada in badan bay qurayshiinta nabiga u yimaadeen yidheen wariyow sidaa yeelo bal ilaahyaha cayda nooga daa mar waxay war xoolaana ku siin waxyaabo badan bay yidhaha ka tala qaadeen baa nabiga lagu yidhi qur ku dagaalan baa waa markaa dee jihaadku ma jirin jihaadku ma jirin marka qur ku dagaalanoo dadka u sheego u sharax wey inaguna sidii oo kale wey hadda qur ku dagaalamayna dadka u sharxaynaa oonu sheegeynaa qur-aanku waa dagaal weyn allah wuxuu leeyahay walow shinaa haddaan doonno la bacasnaa waan diri lahay fii kulli qaryatin magaalo kasta nadiiran mid u digo oo nabi ah adigaasa lagu sharfiyeyoo gebi ahaanba risaaladaadii caam laga dhigay ee falaa tudci kaafiriina gaalada ha yeelin ha ka tala qaadan wajaahidhum la dagaal bihi bilqur'aani kula dagaalan jihaadan jihaad kabiiran oo weyn wahuwa alle aladii allah weeye marajal baxrayni labada badood isku daray haadaakani cadbun macaan weye furaatun oo aada u macaan wahaadaakanina milxun dhanaan weeye ujaajun oo garaw ah wajacala alla wuxuu yeelay baynahumaa dhexdooda barzakan xijaab buu yeelay iyo waxijiran maanic maxjuuran oo kala manciya allah subxaana labada badood mid way macaan tahay aada u macaan midna way dhanaan tahay wayna isku dhex jiraanoo fiidna isku hayaan haddana isku fatihi isku fukan maayaan culimo badani waxay ku sharxeen badaha badda biyaha macaani iyo biyaha khadhaadhi markay isdhex galaan isku dhex darman maayaan meel laasqore la joogay wax yar tog weyn oo laasqore la yidhaahdo buuraha ka soo daaca markuu soo daaco badda meeshuu ka galo ilaa inta il aragaaga ah ku darman mahayaan qolyaasaa ku fasiray laakiin sidaa me waxaa badda macaani waxaa weeye waa laagaha iyo togaga iyo ceelasha waxaa macaan weyn biyaha khadhaadhina waa kuun badda ku jira wey xijaabka udhexeeyaana waa maxay qudrada alla kasakow de waxaa udhexeeya dhulkaa udhexeeya ibnu kaiir baa ku fasiraya oo sidaa wey wuxuu yidhi lama arag bad fadhido oo badahan joogo ah oo macaan weligeed lama arag buuri bad fadhida baxru basiir baxrulmuxiid baxru qulsum badda cas wax badaho weligeed fadhida oo macaan lama arag buuri marka sidaasaynu ku daynayna insha allah wahuwa alle aladii allah weye marajal baxrayne labada badood isku fasaxay haadaakani cadbun macaan weye furaatun oo aada u macaan wahaadaakanina milxun dhanaan weeye ujaajun oo garaw oo khadhaadh leh wajacala baynahumaa dhexdoodana wuxuu yeelay barzakhan xijaab buu yeelay xijaabkaasina waa dhulkaa kala celinaya hadda meesha aan sheegayo togu meesha uu badda kaga daro intan in leeg markuu u jiro haddaad qodo laas macaan baa kaaga soo bixi intan in marka xijaabka uu yeelay waa dhulka iyo waxijiran maanic maxjuuran oo kala manciya ilaa qudradiisii taasina ku tusini wa huwa alleh alladii allah weye khalaqa ka abuuray min almaai biyaha xaggooda basharan dad fajacalahu basharkii ka yeelay nasaban abtir iyo wasiiran xidhitinimo wa kaana rabbuka rabbigaana wuxuu ahaaday qadiirankii wax walba kara ilaa qudradiisa waxaa ah, basharka waxaa laga abuuray biyo waa dhacaankan rag iyo dumarka labada dhacana isku darmanayo wey marka markuu ilmuhu soo dhashay u horeysa waa nasabun abtir unbuu leeyahay markaa laakiin marka dambe dee guursado xididnimona wuu leeyahay daduu la xidid dad farabadan badan buu yuu saaxiiba la yahayo sadogyadii iyo seediyaashii iyo marka nasaba wasiira waa sidaa way ilaa qudradiisanana ku tusin wa huwa alle alladii allah weye khalaqa ka abuuray min almaai biyahan dhibicda ah ee manida basharan dad fajacalahu ka yeelay nasaban abtir iyo wasiiran xidhitinimo ka yeelay kala guursi wa kaana rabuka rabbigaan waxda qadiiran calaa kulli shayin wax walba kii kara wey wayacbuduun allaha intaa qudradiisu tahay yay haddana waxaan waxba u taraynin caabudayaan ay cibaadadiisii ka leexan weeye aayaddu wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yanfacuhum aan waxba u taraynin walaa yaduruhum aan dhibaynin hadday caabudi wakaana alkaafiru gaalku wuxuu ahaaday dahiiran kii u kaalmeeya lishaydaani calaa rabbihi rabbigiibuu uga kaalmayn gaalka saas yaa lagu yaqaana allah wuxuu leeyahay allah qudradiisu intaa tahay saa la inoogu sheegay ma caabudayaane waxaan nafci lahayn oon dhib hadday caabudi waayaan dhibaynin oo hadday caabudaan wax u taraynin oon dhib ka difaaci karayn nafci siinaynin yaa caabudaya allah qudradiisu taa tahayna way diidan shaydaanku u kaalmayn oo calaa rabbihiiba uga kaalmayn rabbigiisii abuurtay buu intuu leexdo yuu shaydaan gacan oo shaydaanku hogaankiisa hayaa wey gaalku wayacbuduuna way caabudi min duuni la keyrkii maa shay laa yanfacuhum aan anfacaynin hadday caabudaan walaa yaduruhum aan dhibaynin hadday caabudi waayaan wa kaana alkaafiru gaalku wuxuu ahaaday sahiiran kii u kaalmeeya lishayaani calaa rabbihi buu uga kaalmayn oo alluu ka soo horjeedsan gaalka saasaa lagu yaqaana wamaa arsalnaaka nabiyulaahi maxamed kuma anaan dirin ilaa mubashiran bishaareeye inaad tahay liman itabacaka qofkii ku raaca wanadiiran digniin bixiyo aad qofkii ku diida qul waxaad ku tidhaahdaa maa asalukum anu idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada gaadhsiinteeda min ajrin wax kharasha idin weydiin maayo ilaa laakina man shaaa qofkii doona an yatakida inuu yeesho ilaa rabbihi rabbigii sabiilan wado xagga alle u geysa kaasga intaa waan rabaa inaad xagga alla soo martaan waxaan idinka rabaa keliya waxaa weeye xaqa inaad soo raacdaan yaad idinka rabaa intaan baan idinka dooni jira anigu idinkama rabo waxaan idinka rabaa waxaa weeye qofkii doonayay inuu alla wadadiisa maro inuu wadada soo maro intaan anu rabo keliya ujradayda allah baa ii qaba buu leeyahy watawakal tala saara nabiga lagu yidhi allah wuxuu leeyahay wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin nabiyullaahi maxamed oo sharafta lahow ilaa mubashiran bishaareeyo inaad tahay mooye ciddii ku raacda wanadiiran digniin bixiye inaad tahay mooye ciddii ku diidda qul waxaad ku tidhaa maa asalukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada gaadhsiinteeda min ajri wax kharasha haba yaraatee idin weydiin maayo ilaa laakiin ma sha qofkii doona an yatakida inuu yeesho ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa sabiilan wado taa de waan rabaa taa waa muraadkayga in wadada xaqa alla soo mara watawakal tala saaraa nabiga lagu yidhi cala alxayi allihii noolaa alladii allihii laa yamuutu aan dhimanaynin wasabix tasbiixso bixamdihi alla xamdigiisa adoo ku ladhaya wakafaa bihi allah ku filan bidunuubi cibaadihi addoomihiisa dembigooda khabiiran xog ogaal ahaan nabiylaahi maxamed waxaa lagu yidhi tala saaro allaha noolan weligii tala saaradku adoo asbaabta hala daayo ma aha meeshii adoo asbaabtii gacanta kula jira alla tala saaro oo garanaya asbaabtan inayn waxba ku tarayn haddaan alla ka aqbalin asbaabtu waa alla bari sideedaba asbaabtu waa alla bari markaad shaqaynayso ilaah wax isiibayay ka dhigan marka adoo alla tala saartay haddana shaqey baa lagu leeyahay marka kanoonan weligii dhimanayn kaa tala saaro kaasaa kugu filan yaa alla nabigiisa ku yidhi calayh salaatu wasalaam watawakal tala saaro cala allah alla tala saaro allihii alxayi noolaa alladii allihii laa yamuutu aan dhimanaynin tasbiixdii iyo xamdigan isku ladh baa layidhi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim astakfir allah waatuubu iley wasabix tasbiixso mutalabisan bixamdihi adoo xamdigiisiina ku ladhaya wakafaa bihi allah baa ku filan bidunuubi cibaadihi addoomihiisa dembigooda khabiiran xog ogaal ahaan cidna alla qofkaa dembigiisa weydiin maayo in isaga lagu xumayn oo laleeyahay dembigaa ma gasho dembigaa ma gashay mooyaane allah wuu ogyahay dunuubtooda faacilu kafa waxaa la yidhaha ba baa lagu siyaadiya allahaa tala saaro lagu leeyahay ee addoomihiisa dembigooda og alladii allah weye khalaqa samaawaati samooyinka oo dhan abuuray waalarda ardada abuuray wamaa baynahumaa inta udhaxaysa abuuray fi sittati ayaamin lix maalmood gudahood uma waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga ka kor noqday huwa allahaasi arraxmaan weye fasal bal su-aal bihi istiwaha carshiga ah khabiiranka xogaalka ah weydiy waa qur-aanka waxaad weydiisaa carshiga inuu alla istiwa calaa carshigi ka kor noqday axadka xogaalka ah weydiy waa nabiylahi maxamed axad xogaalka ah weydiy waa qur-aanka qur-aanka xogaale qur-aankana saasuu leeyahy allah subxaanau watacaala samadii ardada isaga abuuray iyo inta toddoba aayadood ya macnahan ku timaada aayadda koowaad waxaa weeye suurat lcadaaf aayadda konton iyo afar suuratu yunus suuratu yunus aayadda saddexaad suuratu racad aayadda labaad suuratu dah aayadda shanaad tan waa aayadda konton iyo sagaal suuratu iyo suuratu lxadiidna waa aayadaha afraad wey kulligood isi waa calaa carshii wey wax islaama nabiyullaahi maxamed ma awilin oo istiwahaasi ma jira ma dhihin sidaa unbuu nagu soo gaadhsiiyey saxaabadu ma awelin taabiciintu ma awelin culimmada islaamka o dhani ma awelin muctasiladii baa awisho waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo alla carsigiisu ku istiwooday jahu yeelan oo inuu carsigu la inuu ka wen yahay inuu ka yar yahay inuu lugaha ka laalaadiyo inuu jiifo inuu taagay waxaasoo dhanba looma baahna istiwaa calaa carsi qur-aanka istiwaha ku jira hadduu ilaa ku tallaabo waa qasab hadduu calaa ku tallaabana waa irtifaac waa sidan kale hadduu laazim noqdana waa kaamil noqosho wey nin taabici ah oo culimadii islaamka ka mid ah, islaamka ka ah la weydiiyo yaa isagoo saanqaa fuushan bay qole saaxiibadii u yimaadeen isawu buu yii isawu yidi way garan waayen waxaa looga ku hadlay nin ka yimid baa war wuxuu idin leeyahay soo fuulu idin leeyihi istiwa waa irtifaac wey anagu markiina loo aqrin jiray anagoo yar yara ee muctasilada iyo waxaan caqiidada layidhaha markiina loo aqrin jiray waa ku baraarugnay anagoo dhowra ah. waxaan dhihi jiray war markaad tidhaahdaan ilaahay meel walba wuu joogaa meellana ma joogo meel walba wuu joogaa meellana ma joogo jaha ma jiro jahana aad wax walba tiaa ilaahay see loo garan asmaadii ilahay noo sheegi maayaan markaad ilaahay garan weydaad garatay bayna dhihi jireen u qancin jireen ilaahay yubyuu baa loo wayna dhihi jireen anagoo yar yaraan ku baraarugin ilaah qudradiisa waxaan garanaya kitaab la yidhaha jawhar tawxiid meel cadaley la yidhaahdo oo hoostaas anagoo naloo galo habeenkiibuu ninoo akriyi jiray maalintiina naxwada akrisan jiray anagoo soo raacanan waxaa ku jirta fahal lahu idraakun oo laa khulfa cinda qowm fiihi yakfud ilaahay dareen ma leeyahay dareen uu qabowga iyo kulaylka iyo dharaanka iyo adayga uu ku kala garta ma leeyahay masama leh qaar baa le qaar wuu leeyahay waa murad nin hadday aan u malayn inuu ila joogo jigjiga in badan baan sheegay cabdiwahaab baa la yidhaha huuna buu dhihi jira iska badayna buu ilaahay wuu igu riday sidii xaqii uu wadaadku gartay baa alla igu riday anigan subxaana wa tacaala labaatankan waanu ka hosaynay marka waxaan ka wadnaa istawaa calaa carshihi istiwa u oo inaan garanayn intaa ku dah maxamed u dhexgeli nabilahi maxamed sidaanu inoogu keenay maxamed u dhexgeli waay allah subxaanau wa tacaala addoomihiisa dembigooda waa og yahay alladii allaha khalaqa samaawaati samada abuuray iyo walarda ardada abuuray iyo waa baynahumaa inta udhaxaysa fii sittati axyaamin lix maalmood sumasta waa ku kor noqday cala alcarshi u kor noqoshaga u cunama intaa hau dhaafin alraxmaanu huwa araxmaan waa raxmaan weeye fasal waxaad weydiisaa bihi istiwaha waxaad weydiisaa khabiiranka xogogaalkaa kaa weydii baa lagu leeyahy khabiirka ogogaalka ah kaa weydii baa lagu leeyahy imaam maalik raximah llahu tacaala yaa la weydiiyo layidhi alistiwa bal ka waran wuxuu yidhi alistiwaau macluum wlkayfu majhuul wasuaalu canhu bidca qum bilacmat illah kiisa weydiiyey buu sidaa ku yidhi istiwaha de waa la yaqaana wahuwa irtifaac istiwaha siduu alla u yahayna lama yaqaan laga kac buu yidhi lacnadaha kugu baxde imaam maalik baa culimadoo dhan saasay yidhahdeen imaam shaafici wuxuu yidhi cilmu kalaamka waxaa la yidhah waa waxade caqiidadii loo yaqiina waagi hore cilmu kalaam laan yalqa llaaha alcabdu bikulli dembin buuri hayra shirki yaa axabu ilaya min an yalqa allaha bicilmi lkalaam imaam shaafici baa inuu ninku dembi kasta alla ula tago markii shirkiga laga reebo yaan ka jeclahay inuu cilmi kalaam ula tago cilmigan muctaziladii waxaan oo dhan imaam shaafici baa sidaay allah subxaanahu watacaala sidanuu marka inoo sheegay waxaan ugu celcelinaynaa yaa lagu khaldin oon lagu dhihin ilaahay baa tashbiihisan yaan lagu dhihin istiwa u cunna maynu leenahay ilahay saas u egyahay ma lihin waidaa qiila markii lagu yidhaha lahum gaalada usjuduu u sujuuda liraxmaani allaha raxmaana qaaluu waxay dhihi wama raxmaan oo raxmaan muxuu yahay anasuduma waxaanu u sujuudi limaa taamuruna waxaadna amraysa inaan u sujuudno wazaadahum hadalkaasi wuxuu u ziyaadiyey nufuuran carad buu u ziyaadiyey allah subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegayaa markii gaalada la yidhaha waraxmaan usujuuda wama raxmaan laa nacrifu raxmaan ilaa raxmaan alyamaama musaylimatlkadaab bay sheegayaan musaylima binu xabiib alkadaab meesha yamaama la yidhaahdo de xijaazun ka mid a ah. yuu yidhi nabi baan ahay nabigoo jooga yuu yidhi nabi baan ahay ma nabigu heshiis inuu la galo damcayo adigana waa reer magaalku yidhi anigana waa reer miyigu yidhi marna wuxuu yidhi de adi aan kaaga dambeeya aan ku raace waa ninkaa musaylimatlkadaab wey ninkaasunbay raxmaanulyamaame u yaqiineen idaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo usjuu usujuuda liraxmaani allah raxmaana qaaluu waxay dhihi wama raxmaanu oo raxmaan muxuu yahay yay dhihi anasuduma waxaanu u sujuudi limaa taamuruna waxa adna amrayso wazaadahum hadalkaasi wuxuu u ziyaadiyey nufuuran buu u tabaaraka waxaa sarreeya alladii allihii jacala fi samaai samada yeelay buruujan buuro waaweyn wa yeelay fiihaa samada dhexdeeda siraajan siraaj yeelay iyo qamaran dayax muniiran oo iftiimaya siraajku waa qoraxda weye muniiranta nuurkuna waa iftiin meel kale ka yimid baa nuur loo yaqaanaa luqada siraajkuna waa iftiinka caadiga isagu sidaa ku dhashay allaha samada buruujantaa sida ugu fiican waxaa weeye waa xidigo in la yidhahdo xidigo buurahoo kale ah oo xidigaha sayaarintu alla samada yeelay wey qolyaa waxay wadooyin yaa samada dhex marmara isla mid bay soo bixi wadooyinka xidiguhu maraan iyo xidigaha hadii la yidhahdo isku mid bay soo baxayaan saasaynu xidigahaynu ku daynayna tabaaraka waxaa nasahan oo sareeya alladii allaha jacala yeelay fi samaai samada buruujan buuro waaweyn oo xidiga ah wajacala yeelay fiihaa dhexdeeda siraajan siraaj iftiimaya yeelay oo ah, iyo qabaran dayax muniiran wax iftiimiya maalintiibuu dhulka iftiimin iyo habeenkiibuu dhulka iftiimin labada siraajba wahuwa alle alladii allah weeye jacala leyla habeenka ka yeelay wanahaara maalin khilfatan isdabamar liman buu uga yeelay araada doonaya an yadakara inuu waantoomo oo alla xuso ow araada doonaya shukuunan shukri doonaya allah subxaana wa tacaala maalintii iyo habeenka isdabamar buu inooga yeelay waa qofkii alla caabudaya wey oo bilmatel waxaa lagu fasiri qofkii alla caabudaya caawa wardigee hadduu kaa baaqdo berri baa iman ood wardigaagii aada khaldaynood la iman hadduu berri wardigii aad aqrii jirtay iyo salaada aad tukan jirta kaa baaqato salaada caawaad la iman ood kamil yeelan wey cumar binu khadaab waa ka salaad galay salaad fara oo duxadii ka badan buu tukaday weligaa waxaan kugumaanarg waa sidee baa layidhi xaligu wardigayga baaqduy marka maantaan kamil yeelayaab marka maalintii habeentu inugu filan markaan alla caabudayno qofkii alla caabudaya wax dhiba ma maanta wixii kaa baaqda caawaad samayn wixii caawa kaa baaqda berri baad wax dhibaataa ma leh ilahay baa sidan ugu talagalay inay saba maraanoo ay midba midda kale uu ka daba yimaado yani habeenku sidaa uu ku tegi maayo wy habeenkii wardi u kaa baaqda sidaa ku tegi maayo haddana wuu soo noqon maalintiina way ku yiman sidaa yeel lagu leeyahy alla wuxuu leeyahay wahuwa alle alladii allaha weeye jacala leyla wanahaara habeenkiiyo maalinta ka dhigay khilfatan isdabamar liman buu uga dhigay araada doona an yadakara inuu waantoomo oo cibaadaysto oo uu dikriga alle uu la yimaado oo salaad tukado o araada doonaya shukuuran shukri doonaya inuu alla nicmadu siiye ku shirkiya doonay waa sidaa aan sheegnay wacibaaduraxmaani addoomihii waa markii gaaladii iyo waxay ahaayeen lasoo sheegay bal addoommadii allana dhow wacibaaduraxmaani allah raxmaana addoomihiisu aladiina kuwa yamshuuna socda cala dhulka hawnan si dabacsan oo degan waidaa khaadabahum markuu la hadlo aljaahiluuna kuwa aan waxba garanaynin qaaluu waxay dhihi salaama nabadgeli duca ma aha nabadgelyo waraynu kala nabadgalla wey wariga iga aamu wey sidaas oo kale addoommaha alle waa kuwaas markay dhulka socon si deganaan looma jeedo sida ismiskiinnimo ahoo cudur cudura ah, oo dadka uu tusaalaynay looma jeedo si deganoo sharafi ku jirto waa inuu u socdo dhulka oon kibirna lahayn dee fudaydna lahayn oo biligbilig iyo waxaan ahayn hadduu haleerahayo saa u damoodo nin fiican ma aha waxa weeye waa inuu axad degan oo sharaf leh oo miisaanle waa inuu yahay in looma jeedo inuu ismiskiiniyo lama rabo wacibaaduraxmaani allaha raxmaana addoomihiisu aladiina kuwa yamshuuna socda cala alardi dhulka hawna si dabacsan u socda oo degan waidaa khaadabahum ljaahiluuna jaahiluuntu markay la hadlaan qaaluu salaama qaaluu salaama nabadgeli hawarsayn hala hadlin hala murmi waxaa la yidhaha xadiis baa wuxuu ahaa nabigaa wuxuu yidhi haddii nin jaahilhi uu nin muslima oo la hadlo salaaman buu dhihi markaa nabiga oo nin la jooga yaa ninkiibaa nin u hadal xumeeyey markaasuu ninkiibaa yidhi assalaamu calaykum uu ku yidhi markaa nabigu wuxuu yidhi malag baa meeshan joogo wuxuu ku leeyahay markaad assalaamu calaykum tidhi adigaa ka mudan buu ku yidhi markaad eh, uu ku caayeyna isagii buu yidhi adigaa ka mudan cayda xadiiskaas waa saxiix daciif ma aha waladiina kuwa weeye muminiintu cibaaduraxmaan yabiituuna baryayey lirabbihim rabbigoo dartii sujadan iyagoo sujuudsan wa qiyaaman taagan markay habeenkii bariyaan sujuud iyo taagni iyo quraan akhris bay ku soo jeedayaan habeenka oo dhan in la soo jeeda lama rabo naftaadu xaq bay kugu leedahay habeenka markaad cishaa'iga tukato ood cashayso seexo waxoogay markaad hurdo hurdo dakharta iska rida soo toos markaadi sunnadii iyo qur-aankii iyo wixii aad ku wardi lahayd markaa la imo xataa mar labaad inaad seexato waad heli kartaa Eh, sheekh culimadeeni kamid ahaayo wadankeena ku dhashay gobolkeena oo meelaha xamar iyo joogjoogi jiray yaanu dhabagalay fiidkiibu hore u seexan fiidkii yu hore u seexan waa nin wahaabi lagu sheegay ninkii ugu horreeyey gobolkeena wey fiidkii markuu seexdo markii dadku seexdo isagu soo toosi markaa markaasuu intuu salaatuleilkii tukado qur-aanka qabsan habeenkaaba qur-aankuu dhammaynba caadadiisu ahay marka allah wuxuu leeyahay cibaaduraxmaanku waladiina kuwa weeye yabituuna cawabarya sujadan xaalahay sujuudsan yihiin waqiyaama taagan yihin lirabbihim rabbigood ay u sujuudsan yihiin waladiina kuwa weeye yaquuluuna yidhaahda rabbanaa rabbigayo isrif canaa naga leexi cadaaba jahanama jahanama cadaabkeeda naga leexi ina cadaabaha cadaabkeedu kaana wuxuu ahday qaraaman kii laazima oon ka fuqayno ruuxii ku waajibo inahaa jahanama saaad way xun waxay ka alla baryanayaan markay habeenkii soo jeedaanoo wardiyayaanoo qur-aanka ay akriyayaanoo salaada tukayana ilaahu cadaabka naga nabadgeli bay leeyihin ilaahu cadaabka naga nabadgeli bay leeyihin wax kale ka alla baryan maayaan haddee risqigana waa la bari karaa alla iyo nabadgelyadii taa dhib ma iyaga qodobka ugu weyn waxa wey muminiinta dhabta ah ugu daran iyaga cadaabkaasina ka seexan karayn waladiina kuweeya muminiintu cibaaduraxmaanku yaquuluuna yidhaahda rabbanaa rabbigay isrif canaa naga leexi cadaaba jahanama jahanama cadaabkeeda ina cadaabaha cadaabkeedu kaana wuxuu ahaaday haraaman kii laazima oon ka fuqayn ruuxu ku waajibo inahaa jahanama saacadu waxu tahay mustaqaran makaano sugnaan iyo muqaaman makaano ku nagaadi waladiina kuwa weeye muminiinta dhabta ahi cibaaduraxmaanku idaa anfaquu markay wax bixinayaan lam yusrifuu aan khasaarinin oon israafinin walam yaqtuluu aan wakaana wuxuu ahaaday bayna daalika qawaaman wax toosan baa dhexdooda ah waxaa weeye markay wax bixinayaan bilmater markay wax sadaqaysanayaan dee xoolahoodii oo dhan wada bixin maayaan ismaraduugi maayaan sidaanu haysan mahayaan wax caqligalay bixinayaan caruurtooda markay masaariif siin wax ka badbadisa siin maayaan wax yarun dee ku fillayna siin maayaan dhaqadoodao dhan baa sidaas markay salaada iyo tukanayaan naftooda xaq bay siinayaan reerkii xaq bay siinayaan waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen ninku xoolihiisoo dhan wax walba hadduu bixiyo oo meel xaqa ku bixiyo israaf maaha hadduu wax yaroo shilin iyo wixii lamida bixiyo oo meel xaqdaraa ku bixiyo waa israaf saana way yidhahaan culimmadu waladiina ku weeye cibaaduraxmaanku idaa markay wax bixinayaan lam yusrifuu aan khasaarinin aan israafinin walam yaqtuluu aan ciriiriyin wa kaana waxaa ahday beyna daalika labadaa dhexdooda qawaaman wax toosan ba ahdo iqtisaad wax la yidhaha wey dhexdhexaad khayr lumuuri awsaduha wey wallah subxana